alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilman yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin darsigeennii xalay aayaddii ku saabsanayd xoolaha dadka inaan baatil lagu cunin walaa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaatil waxaa igu soo dhacday inaan baraarujiyo dad fara badan oo baayac mushtara oo iibiya waxyaalo xaaraan ah oo aan bannaanayn waxyaalaha caankaa waxaa ka mid a ah, raashimo dhacay dadka qaarkood inay soo qaadaan dadkana ka iibiyaan xoolihii dadkana ay ku furtaan qaar kale waxaa la sheegay inay soo samaystaan dawooyin egasbaayir ah oo waxaa la sheegayo inay ku jiraan aynay ku jirin magicii waa wataan waana lagu dul qoray intaasoo oo noocaasaa ku jirta intaasoo waxaasaa ku jirta waxaasina waxa weeye waa waxaan jirin shirkadaha loo tegayaa sida la sheegay oo dadka qaar ay u tagaan ama hindiya ama meelo kale ah markay u tagaan ayay waxay dhahaan lacag baanu idin siinaynaa dawo jaban baannu idinka doonaynaa waxaaya waxaaya waxaana inaad noogu qortaan baanu rabnaa dawooyinkii baa dhakhaatiirtii qorayaan waa la iibsanayaa dawooyinku waa isku dhex jiraan qaarkoodna waa qaar wanaagsan qaarkoodna waa qaar aan naf lahayn iska dambasoo kale ah muuqa marka laga eegana isku waxbaa ku yaalla in sheekhaa mar wuxuu sheegay hal dawo oo isku magaca oo isku wax ku yaalliin midna in la siiyo hal kun shilin midna in la siiyo koob iyo toban dollar isku waxbaana ku qoran isku magac baa ku yaalla waxaasaa ku wada jiraa mid walba la leeyihi haddama dadkaasi xoolaha dadka waxay ku cunayaan baatil bay ku cunayaan waxayna samaynayaan laba jariimo hal jariimo ma aha kuwa shuftanimada samaynaya ee waddooyinka markaa dadka ku dhacaya ee xoolaha markaa xoogga kaga qaadaya iyo kuwan markaa khiyaamada kaga qaadaya intay dambas u soo sameeyaan dabeedna markaa waxa weeye dadka lacagtoodii ay ku furtaan amaba wax egesbaayira markaysa markaa intay soo iibsadaan beriis dhacay daqiiq dhacday dabeedna markaa waxa dadkii ay ka iibinayaan dhibaataday mar samaynayaan waxa weeye dadka xoolahoodii oo ay baatil ku cunayaan waa koow waana sheegnay nusuustii adilada tilmaamaysaa dadka xoolahooda in baatil lagu culaa ayna xaaraan tahay walaa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaatil ina dimaa'akum amwaalakum waacraadakum calaykum xaraamun ka xurmati yowmikum haada fii shahrikum haada fii baladikum haada nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam muslimiinta qaarkoodba qaarka kale in dhiiggooda iyo xoolahooda iyo sharaftooda in lagu tacadiyaa cidina inay markaa cidda kale u bannaanayn oo ay xaaraan kale yihiin sida dhiigga muslimka xaaraan looga yeelay ayaa xoolihiisa iyo sharaftiisaba in xaqdarro loogu dhaco ama lagu qaataa ay xaaraan u tahay sida dhiiggiisa in xaqdarro loogu daadiyaa ay xaaraan u tahay waciiddo daran baa ku soo arooray xoolaha dadkoo ama xaaraanoo la daaqoo la cunaana yacni waxaa lagu mutaystaa naar kullu jismin nabata bisuxtin faannaaru awlaa bih jidh kasta oo xaaraan ku baxay oo ku weynaaday oo ku koray oo ku cayilay ku naaxay naar baa u xaqle baa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaa soo arooray waciiddo daran dirhamu riban yaakuluha arajul wa huwa yaclamu annahu riba ashaddu cinda allahi min sittatin wa halaasiina zanya hal dirham oo ribo ah oo qofku isagoo garanaya uu cuno wuxuu ilaahay agtiisa ka daran yahay lix iyo soddon zino lix iyo soddon goor inuu sinaystuu ka xun yahay halkaa dirham ee ribada ahi waa xadiis saxiixa ah. waxay ku tusinaysaa sida xoolaha dadka in xaaraan lagu cunaa arrinkeedu u weyn yahay bay ku tusinaysaa marka laba dhibaato waaweyn baa ku sugan mid waa dadkii xoolahoodii oo xaaraan lagu cunayo oo lagu qaadayo ta labaad waxay tahay waa caafimaadkoodii oo duullaan lagu yahay oo marka xaggii dawooyinkii xaggii cuntadaba laga soo galay oo cuntooyin egesbaayira dadkii laga iibiyey oo dhacay waxay ka qaadayaan xanuunnay ka qaadayaan ficlanna waa jirtaa xanuunnadu way fara badan yihiin iminka daqiiqaha suuqeenna lagu iibiyo qaarkood ma wada ahee haddii la shaandheeyo waad yaabaysaa waxa ka soo baxaya daani iyo dirxi waxa ka soo baxaya waad yaabaysaa bal marka daqiiqda la qooshayo waxaad tidhaahdaan marka guryaha shaandheeya dheh dirxiyo no'daa gurayaa ka soo baxaya qaarkood iyo daanni fara badan oo aad la yaabayso xaddigiisa iyo tiradiisa marka yacni caafimaadkii dadka ayay duullaan ku tahay oo ay noqonaysaa markaa cudurro in laga qaado cuntooyinka esbayrka ah wakhtiyada qaarkood waa dhacday in markaa la gubay raashimada qaarkood in la gubay waxaase loo baahan yahay in xil badan la yska saaraa loo baahan yahay wakhtiyada qaarkood baa la soo dejinayaa marka marka esbayr raashin kuba yahay mar baa sidaan maqlay waxaa la keenay dubay raashin bariisa baa la keenay dad wax iska baadhaya weeye markay ogaadeen inuu gasbaahir yahay bay yidhahdeen maya halkan lagu dejin maayo markabkii dib bay u qaadeen badweyntay tageen dillaaliintii soomaaliday la soo xidhiidheen markaasay waxay yidhahdeen eh, waxaanu haynaa beris jaban baanu haynaa halkii baa marka waxa weeye yacni marka la soo iibiyey dekadaheenna laga soo dejiyey waa la cunay dhakhtar eeraantu leedahay oo dubay ku yaalla oo soomaalidu ay aad u tagaan ayaa mar hore oo markaa hadda lagaba joogo dhowr iyo labaatanbaa bay gaadhaysaa labadii kun bay ahayd dhowr iyo labaatan sana laga joogaa waxay yidhahdeen kansarkan faraha badan li waa maxay ma wax dhacay baa cuntaan boqolkii qof qofaannu baadhno toban baa kansar qabaa ma wax dhacay baa cuntaan bay yidhahdeen marka waxa weeye dadka noocaasi qaarkood baa waxa weeye cibaadaysanaya oo laga yaabaa inay marka waxa weeye yacni soonka iyo salaada iyo markaysaga inay ku fiican yihiin laakiin dadka xoolaha dhacaya ee cawtudariiqa ah ee xoogga dadka xoolahooda ku qaadaya kuwa waxaa samaynayaa eegasbaayirka dadka ka iibinaya eegasbaayirka u soo waaridaya way ka xun yihiin waayo kuwan kale waaba la dareensan yahay waa la yska arkayaa inay daalimiin yihiinna waa la ogyahay laakiin waxaa laga yaabaa ninka taajirkee waxaa ka shaqaystaa inuu waqtiyada qaarkood dadka qaar wuxuu yaro siiye iyo wax la mida ama masjidu dhisa iyo wax la mida in loo yaqaano ruux muxsin oo wanaagsan in loo yaqaana laga yaabaa waana mujrim hadduu doono ha soomo markaysaga soonka sunnaha ah hadduu doono safka hore ha ku tukado mujrim weeye dadka iyo xoolahoodaba yacni ku tacadiyey oo ku xadgudbay oo ka xun ka shuftadee cawtudariiqa ah ka xun caaqibada ay leedahayna wuu la kulmi doonaa cidhib xumada ay leedahay waa la kulmi doonaa walaa yaxiqu lmakru sayu ila biahli dhagarta xumi ehelkiisa cidaan ahayn kuma soo digto aakhirana waa u dambaysaa aakhirana waa u dambaysaa waxaan kaloo baraarujinayaa oo dadka qaarkood laga yaabaa inaynay dareensanayn waxyaalaha maleesiya laga soo waarido maleesiya waa dal majoratigu muslim u badan yahay ha yeeshee muslim iyo gaalo isugu jira yacnii ilaa markaa waxa weeye afartaneeyo in ku dhow ama dhowr iyo soddon ayaa markaa waxaa gaala ah dhowr iyo soddon boqolkiiba ayaa gaala ah saddex jinsiyadood bayna ka kooban yihiin dadkii waddanka asalka u ahaa oo mallay la yidhaahdo iyo dad jaynaysa oo waddanka rubuc ka ah afar meelood marka laga dhigo meel ku dhacaya oo aan wax markaa nisbe muslima oo muctabara aan lahayn dhibic eber kada baa laga yaabaa afraad yacni qoysas kooban inay tahay waxa ka islaamay iyo dad hindi ah oo boqolkiiba koob iyo toban waddanka ka dhaca hindigaas wuxuu u qaybsan yahay qaar muslim iyo qaar gaalo ah ha yeeshe inta gaalada waa badan laakiin markaa in doora ayaa markaa waxa muslim ah warshadaha badankooda dadka gacanta ku hayaa waa dadka jhinayska gaalada ah dhaqaalaha ugu badanna dadka lihi waa kuwaas dadka muslimkai xukunka ay haystaan waxaan baraarujinayaa oo laga yaabaa dad fara badan inay dareensanayn maadaama waddanku gaalo iyo muslim isugu jiro maadaama intaajka waxa soo saara warshadahana u badani ay gaala yihiin waxaa jira hay-ad loo xil saaray oo jeeggaraysa waxay soo saarayaan oo hubisa waxaani maxalaal bay ka kooban yihiin maxaaraan shaabad xalaal la yidhahday ku dhuftaan waxa xalaasha ah malleesiyo ninkii tegey waa tegey kii ka warqaatayna waa ka warqaatay shaabadda xalaal waxaynay ku oolin hadday maleesiya ay soo saarto haddaynay shaabadda xalaal ku oolin lama iibsado waxuu doona ha noqdo dawo ha noqdo saliid ha noqdo raashin ha noqdo wax dareero ha noqdo wax la ismaryo ha noqdo wax lagu maydho ha noqdo wax lagu cadaydo ha noqdo wax kasta oo markaa waxa jidhka gelaya ama jidhka la marinayo ama markaa cunto lagu darsanayo waxa weeye shaabadda xalaal baa laga eegaa shaabaddaa xalaal haddaynay ku oolin hadduu maydhan eh, maleesiya yahay waa mamnuuc muslimku inay iibsadaan ruux kastooo maleesiya tegay warayso baycmusharkeenna qaar badan bay ka dhacsantahoo aan kawa warqabinba waxaan arkay qaar eh, jirikaamo saliida iibinaya war waa xaggee waa maleesiya oo shaabadii xalaal ma ku taallaa mabuu maqalba waa ka baadhnay kuma taal waa jirikaan weyn oo labaatan litir qaadaya kan lama iibsada baan ku idhi yacni quran marka aan yani muslimku aanu isticmaalin baa ku jira xaydhi doofaarkaa lagu darayaa qurun iyo qashaabiir baa lagu darayaa marka waxa weeye hadday dawo tahay farmasiga waad soo gelaysaa dawada waxaad eegaysaa shaabadda xalaal ma ku taallaa saabuunaha waxaa la eegayaa shaabadda xalaal ma ku taallaa kirimiska la ismarinaya waxaa la eegayaa shaabadda xalaal ma ku taallaa saliidaha waxaa la eegayaa shaabadda xalaal ma ku taallaa raashimada saasi la eg qaar fara badana wax iibinayaa mabay maqalba mabay maqalba waxaa loo baahan yahay xoolaha dadka in laga taxadiro la yska ilaaliyaa loo baahan yahay dadka wax iibinayaana waa inay markaa bartaan yacni maxaa xalaala maxaa xaaraama lacagta arag ba naga dhexeeya inuu yidhahdo maaha ya waa inuu markaa hubiyaa ma xalaal baa ma xaaraan baa cumar bnu khataab waxaa laga sheegay ruuxa markaa waxa weeye baac mushtar galo wax iibiya oo aan markaa waxa weeye axkaamta bayca aan garanayn akala riba shaa ama abaa ribuu cunayaa ama ha diido inuu ribo cuno ama ha ogolaadee waxa weeye ribuu cunayaa mar haddaanu axkaam bayc aanu garanayn waxna iibinayo baayic mushtari waayo ribadii ma garanaayo maxaa wax ku asaxayaan iyo maxay wax ku eh, ayna ku asaxayn ma kala garanaayo maxaa xalaala maxaa xaaraana ma garanaayo wax walba waa iska iibinayaan marka iyadoo aanu garanayn xaaraantii iyo ribadii aanu garanayn ayuu iska cunayaa marka waxaa loo baahan yahay waxyaalaha noocaasa in laga baraarugsanaadaa loo baahan yahay qofkuna naftiisana uu tudho dadkana uu tudho taas yadaa baa loo baahanyay dulmiga dadka la dulminayaana caaqibadiisu waa xun tahay cidhib xun buu leeyahay ifyo aakhiraba ifyo aakhiraba cidhib xun buu leeyahay soo lama yidhaahdo dadkii waxa weeye markaa laayaanka ahaa ee muslimka aadka u layn jiray taran fiican kama tegin gabyaagii dadka u gabyi jiray ee waxa weeye markaa qabaa'isha caayi jiray soo lama odhan tarantoodu waa xumaatay yacni waxa weye waa shay waaqicah waxa weeye cidhib xun bay ifya aakhiraba leedahay yacni dulmiga dadka la dulmiyaayo cidhib aad iyo aad u xun bay leedahay waa in laga taxadiraa yacni ilaahay wuxuu inoo sheegay xoolaha markaa dadka marka sida arrinkeedu u weynyahay waxaad ka garanaysaa garoocadka yare raashinka wax yar laga garoocdo hadda in yaroo qadhiidhaa ah lala hadhay baa ilaahay gooddi iyo waciid ka sheega oo naar ugu goodiyey cidda markaa in ka garoocanaysa miiska ay wax miisayso ama beegayso waylun lilmutaffifiin aladiina ida iktaaluu cala annaasi yastawfuun wa ida kaaluuhum aw wazanuuhum yuksiruun hadda ma aragta almutafif waa maxay tafiif waxaa la yidhahdaa wax yar baa la yidhahdaa waayo ninkan markaa miiska wax ka garoocanaya wuxuu miisaayo wax weyn lama hadhayo wax weyn waa muuqanayaan in yaroo qadhiidhuu la hadhayaa midba qadhiidh buu kala hadhayaa laakiin dee taasaa biiraysa laa taxqiranna sagiiratan in aljibaala min alxasa waxa yar ha yasino ha xaqirin waayo buuraha waaweynba qururux bay ka kooban yihiin waxa yari hadday biiraan oo biiraan oo biiraan oo biiraano waa weynaanayaan marka maalin walba yacni laba boqoloo qof uu wax ka iibiyo ama boqol qof uu wax ka iibiyo oo mid walba qadhiirh kala hadho bishii intay noqonaysaa laba boqoloo qof ama boqol qof buu wax ka iibiyey mid walba qadhiirh buu kala hadhay yaa ku dhufo soddon maalmood sannadkii intay noqonaysaa tobankii sano intay noqonaysaa yaa ilaahay wuxuu ugu goodiyey yacni markaa cadaab buu ugu goodiyey ama halaag ama waadi naareed iyo tog naareed buu ugu goodiyey markaa saas aawadeed aad iyo aad waa in arrinkaa looga taxadiraa wallaahu aclam waxaynu ku soo jirray tafsiiru suurati albaqara ayaynu ku soo jirray aayadahan laqbadii koowaad baynu marnay boqol saddex iyo sagaashan ilaa boqol shan iyo sagaashan laqbadii koowaad baynu marnay macnaha guuda aayadda aayadda horartaan baraarujiyo sababu nusuulka uu sheegayo yadaynu tilmaanay inuu daciif yahay walama sudda sala allahu alayh wasalam can ilbeyti caama alxudaybiya wasaalaxa alkufaara cala an yacuuda fi lcaami alqaabil haddana dacfigiisu sidaan moodaya wuu ka sii daran yahay waayo kalbi can abi saalix baa laga soo wariyey marka waa daciifun jiddan culamada qaar waxaabay yidhaahdeen waa mawduuc marka waxa dacfigiisu waa daran yahay dacfigiisu waa daran yahay aayadda allah uu yidhi waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnatun wayakuuna addiinu lilaah la diriraa gaalada ilaa aan fitna jiraynoo gaalnima aynay jirayn la dirira diinka dhammaantiina allah u sugnaanayo allah keligii la caabudaayo oo cibaadada loo keliyeynaayo waxaa laga qaadanayaa inuu jihaadku baaqi noqonaayo inta shirki jiro oo gaalnima jirto inuu baaqi noqonaayo waana tilmaannay axaadiista qaarkood oo markaa tilmaamaysa inuu waxa weeye ilaa tawxiid la helaayo in lala dagaalamaayo bucistu bisayfi bayna yaday saacati xataa yucbad allah waxdah yo umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah alxadiis yo adil axaadiista la midka laa tazaalu daa'ifatu min ummati daahiriina cala alxaqi yuqaatiluun yacnii koox ummaddayda ka midi kama zuulayso kama baxaysaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam inay xaqa ku qaalib yihiin oo ku gacan sarreeyaan oo ilaahay waddadiisa ay u jihaadayaan oo u dirirayaan oo u dagaalamayaan hadday shirkiga iyo gaalnimada ka reebtoomaan yacnii ha ku xadgudbina iska daaya falaa cudwaana ila cala aldaalimiin daalimiintana waxaa loo jeedaa gaaladii baa laga tilmaamaya marka kii waxa weeye shirkigii ka toobadkeenee soo islaama isagu markaa waxa weeye laguma xadgudbaayo wuxuu kaloo allah inoo sheegay bisha xurmada leh in la qaabilsiinaayo bil xurmo leh la qaabilsiinaayo haddii meel lagaga dhaco bisha xurmada leh yacni aan la odhan bishu xurmay leedahay markaa daaya masalan hadday markaa bil xurmo leh idinla dagaalamaan la dagaalama waa bil xurmo leh markaa gacmaha ka laabta la odhan maayo hadday iyagu markaa ictidaaga bilaabaan oo bilxurmale ay dagaalkii bilaabaan waa lala dariiraya waa lala dagaalamaya waalxurumaatu qisaas xurumaadkuna waxa weeye waa qisaas markaa weeye oo mid yacni markaa la mida baa loogu bedayaa oo laga jaraya culamada qaar waxay dhahan bilxurmale hadday idinla dagaalama idinkuna bilxurmale la dagaalama laakiin waxaa adhara in laga tilmaamayo bisha gudaheeda hadday idinku bilaabaan dagaalka in lala dagaalamayo beledka xurmada leh hadday idinkula diriraanna idinna la dagaalama iska celiya faman ictadaa calaykum factaduu calayh bimili maa ictadaa calaykum kii idinku xadgudbana inta idinku xadgudba ila ee ku xadgudba argoosigii laga argoosanaayey baa lagu itlaaqay ictidaa lagu itlaaqay muqaabalada daraaddeed waxaa la yidhaahdaa suurada maadaama ay ka shabahayso ayaa ictidaa lagu itlaaqay wa ilaa markaysaga in la mid a ah, haddii markaa lagaga argoosanaayo xadgudubkoodii in la mid a ah taa labaada laga argoosanay iyadu xadgudub ma aha laakiin maadaama muqaabala ay muqaabal la tahay mushaakala ahaan baa loogu itlaaqay waxayna ka mid tahay waxa weeye asaaliibta balaaqiga ah bay ka mid tahay oo waxa weeye markaa badiica lagu isticmaalo faactaduu calayhi bimili ma actadaa calaykum misli baa laga cabira maaha qofkii far idin saaraa shantaba saara wa jazaau sayi'ati sayi'atu miluha dadka qaarkood carruurtooda waxay ku barbaariyaan qofkii far ku saara shantaba saar waa tarbiye qaldan waayo xadgudubkii baa markaa waxaan yacni la barayaa oo lagu barbaarinayaa waxaa allaah amray haddii markaa cid laga argoosanaayo intii in la mida in laga argooso faactaduu calayhi bimili maa actadaa calaykum wain caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuuqibtum bih wa jazaau sayi'atin sayi'atun miluha adiladu saasay mili u wada tilmaamaysaa ciddii aan kugu xadgudbinna inaad marka waxa weeye cid kale ku xadgudubto aana ka dhigto mid kuu bannaan ma aha mid kuu bannaan maaha nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam almustabani maa qaala facala albaadi'i minhum alismu maa lam yactadi almadluum labada iscaayaya ka bilaabay baa dembiga qaba intaanu xadgudbin kii waxa weeye markaa lagu bilaabay ee lagu xadgudbay haddaanu xadgudbin ee intii in la eg uu ku joogo iyo shakhsigii ku xadgudbay iyo intii in la eg dembiga waxa qaba kii bilaabay maa lam yactadi lmadluum laakiin haddii kii lagu xadgudbay ee lagu bilaabay uu isaguna xadgudbo intii dhaafiyo wuxuu noqonayaan laba daallim bay noqonayaan laba daallim ayay noqonayaan xadiis kale wuxuu sheegaya xadiiskaasi waa saxiix fi saxiixi muslim xadiis kale wuxuu sheegayaa almutasaabaani shaytaanaani yatahaataraani wa yatakaadabaan labada iscaayaya waa laba shaytaan way iska been sheegayaan oo mid waliba ka kale masabid iyo been iyo cay buu ka sheegaya hadday caynkaa noqotona waxay noqonayaan laba shaytaan bimacnaa camal shaytaaniya mid waliba wadaa oo samaynayaan alla ka baqa waxaa ka mid a ciddii kugu xadgudubtay inaad ilaahay kaga baqdo ma aragta man casa allaha fiika fa atic illaha fiih kii sha'nigaaga ilaahay ku caasiyey adigu sha'nigiisa ilaahay ku ateec laakiin haddaad adiguna sha'nigiisa ilaahay ku caasido waxaad noqonaysaan laba caasi baad noqonaysaan laba caasi ayaa noqonaysaan waataquu allaha waclamuu ana allaha maca almuttaqiin aan laqbayno labada aayado hore aayadda kale sharxeeda oo u tegi doono allah waxau yidhi waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wa gaalada la dirir oo la dagaalama xataa laa takuuna ilaa aynay jiraynin fitnatun fitna aynay jiraynin laa tuujada fitnatun shirkun gaalnimo ilaa inay jirin laa tuujada markuu yidhi wuxuu kuu tilmaamayaa takuunu inay tahay taamma inay tahay ayna naaqiso ahayn kaanada taammada ahina waxay ku kaaftoontaa marfuuc bay ku kaaftoontaa isim rafcisan bay godataa bes khabar ma qaadato waduu tamaamin maa birafcin yaktafii waa ka odhanaaya ibnu maalik ka tamaamka u saaxiibkii yacni marfuuc buu ku kaaftoomayaa marka marfuuci waa maxay waa fitnatun khabar uma baahna macnaheedu waxay noqonaysaa laa tuujada ama laa taqaca ama laa taxsula waa bimacnan saddexa lafdiga xataa laa takuuna ilaa aynay jiraynin ay laa tuujada fitnatun fitna aynay jirayn shirkun gaalnimo aynay jirayn wuxuu inoo tilmaamayaa fitnada mawdican in looga jeedo shirkiga waana sheegnay laba qowl inay ku sugan yihiin muslim diinka laga fitnaynaya ilaa aynay jirayn iyo gaalnimo ilaa aynay jirayn labada qowlna wax arjaxsan saynu hore usoo sheegnay in shirkiga looga jeedo nusuustii aynu sheegnay daraaddeed wa yakuuna addiinu diinkuna uu noqonayo alcibaadatu cibaadadu diinka cibaadadaa looga jeedaayo mukhlisiina lahu ddiin ay alcibaada cibaadada xaalay u saafi yeelayaan wa yakuuna addiinu diinku uu noqonayo alcibaadatu cibaadadu ay noqonayso lilaahi allah mid u sugan kaa'inatan lilaahi mid allah u sugan yakuuna markaad tidhaahdo waa naaqisa isimkii waa cad yahay marfuuca ahaa waa ismu yakuunu waxa weeye waa addiinu khabarkeedina wuxuu noqonayaa mutacallaqa la qadaraaye kaa'inan ah kaasuu noqonaya jaarkiiyo majruurka kuma tacalluqsiin kartid yakuuna adigoo u wadaa inay tahay naaqiso inay tahay waa in mutacallaq la qadarayo u noqdaa khabarkii yakuuna u noqda wa yakuuna addiinu diinkuna uu noqdo alcibaadatu cibaadadu lilaahi ictibaarka cibaadada markaad u eegayso kaa'inatan baad odhanaysaa laakiin addiina markaad u eegayso kaa'inan baad qadaraysa kaa'inatan lilaahi mid allah u sugan cibaadadu ay noqoto waxdahu xaaluu allah yahay munfaridan keligii uu yahay waxdahu waa xaal oo cibaadada mid la keliyoobay uu yahay khasaa'istiisa la gaar ah marka macrifo haba ahaatee waxaa lagu awilayaa nakiraa lagu awilayaa munfaridan muwaxadan in lagu awilana waa aqbalaya walaa yucbada siwaah cid kalena aan la caabudin fa in hadday ka reebtoomaan oo ka hadhaan can ishirki gaalnimada way soo islaamaan falaa tactaduu calayhim ha ku xadgudbina oo beri baa gaalo ahaydeen xadgudub ha ugu samaynina waayo islaamnimada dembigii ka maydhaysaa qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfar lahum maa qad salaf waxaad ku tidhahdaa kuwa gaalada ah hadday kufrigii xumaanta ka reebtoomaan oo ka hadhaan yukfar lahum maa qad salaf waa loo dhaafayaa wixii hormaray ama calimta ana alislaama yajubu maa qablah xadiiskii saxiixana waa kiisaa sheegay falaa tactaduu calayhim ha ku xadgudbina korkooda dalla calaa haada sidaa waxaa ku tusiyey taqdiirka falaa tactadu calayhim la qadarayo falaa cudwaana ayaa ku tusay yacni jumladan baa daalli u ah taqdiirka la qadarayo falaa cudwaana xadgudub ma ahaan ilaa cala aldaalimiina kuwa xadgudba mooyaane cid kale korkooda xadgudub ma ahaan oo laguma xadgudbaayo ictidaaa ay fala ctidaaa biqatlin aw gayrih cudwaankii buu fasiraya xadgudub lagu xadgudbayaa ma jiro biqatlin dil loogu xadgudbayaa aw gayrihi ama waxaan dil ahayn loogu xadgudbayaa ma jiro ilaa cala aldaalimiina kuwa daalimiintae xadgudbay mooyaane kuwa gaaloobay mooyaane dulmiga dhammayska tirani waa gaalnimada waalkaafiruuna hum addaalimuun dulmi kalena waa jiraa yani dulmu alcibaad iyo dulmu almacaasi waman intaha ku kastoo ka reebtooma oo ka hadhaa dulmiga iyo xumaanta falaysa bidaalimin daalim ma aha falaa cudwaana calayh wax xadgudbi markaa korkiisa ma saaraa oo kuma sugnaa marka falaa cudwaana ila cala aldaalimiin wuxuu macnuhu u dhacayaa waa nafyun yuraadu bihi nahyu siiqadu waa nafyi oo waa diidmo laakiin macnuhu nahyi buu u dhacayaa kaannahu in la yidhi falaa tactaduu ila cala aldaalimiin waayo macnahan xukun baa looga jeedaa waa khabarun yuraadu bihi alxukmu waa khabar xukun looga jeedo bimacnaa nahyi looga jeedo maaha waaqicaan in laga warramayo cid aan daalim ahayn yacni cidina ku xadgudbi mayso waaqic ahaan dhici mayso qadar ahaan loogama jeedo xadgudubku waa dhacaa laakiin waxaa laga tilmaamaya sharcan in lagu xadgudbaa ma bannaana cidaan daalim ahayn ashahru lxaraamu bishahri lxaraam ashahru lxaraamu bisha xurmadali ay ilmuxaramu la xaaraantinimeeyey muqaabalun waa mid la qaabilsiinaayo bishahri lxaraami bisha xurmada leh fakamaa qaataluukum fiihi sida idinkula dagaalameen bilxurmada gudaheed faqtuluuhum fii milih la dagaalama fii milihi mid la mida oo xurmo leh gudaheed markaa la dagaalamaa raddun liisticdaami almuslimiina dalik waa raddin lagu raddinaayo weynaysadka muslimiintu ay weynaysteen markaa taas yacani hadday idinla dagaalamaan la dagaalamaa ama laga tilmaamayo weji labaad culamada qaar waa sheegeen yacni bisha xurmada leh haddii ay idiin diideen xaramka inaa gashaan yacni bil xurmo leh inaa cumraysataan baa kaga aargudanaysaan oo aad soo gelaysaan hadday idinkula dagaalamaanna waa la dagaalamaysaan haddii kalena waa cumraysanaysaan waalxurumaatu ashyaada la ixtiraamay ay waajib tahay in la ixtiraamo ama la xurmeeyaa jamcu xurmatin xurma ayaa la jamciyo xurumaat lagu jamciyey maa yajibu ixtiraamu waa wuxuu waajib yahay ixtiraamkiisa iyo xurmayntiisu iyo ilaalintiisu qisaasun waa mid waxa weeye yacni layskaga yskaga yacni in la mida intii yacni markaa laga aargudanayo ay yukhtasu waxaa looga qisaasayaa bimiliha mid la mida loo qisaasayaa idan tuhrikat haddii meel lagaga dhaco bimacnaa bil haddii laydinku xadgudbo ama beled xurmale gudihiisa laydinkaga xadgudbo idinkuna waxaa idiin bannaan intii in laegina marka waxaad samaysaan baa idiin bannaan macnahaasaa laga tilmaamaya waa sababta marka waxa weeye beledka xurmada leh maka yacnii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo muslimiinta loogu banneeyey saacad maalinta ka mida inay ku dagaalamaan oo maka ay sidaa ku furtaan oo sidii ay uga saareen yacni maka ay uga saareen oo ku kallifeen inay ka baxaan iyagana marka waxa weeye yacni ay ka saaraan ama ay isdhiibaan oo ay noqdaan marka waxaweye qaar markaa yacni la xukumo oo amarka ku hoos jira faman ictadaa calaykum ku kastoo korkiinna ku xadgudba bilqitaali fi lxaram ugu xadgudba dagaalka xaramka gudihiisa uu ku dagaalamayo oo idinkula dagaalamayo aw ilixraami ama ixraamka gudihiisa idinkula dagaalamayo idinkoo xaj ama cumro xidhay oo muxrimiin ah ixraamkii nusuga ku sugan gudihiisa idinla dagaalamo oo idinku xadgudba aw ishahri alxaraami ama bil xurmale gudaheeda idinku xadgudba factaduu calayhi bimili ma actadaa calaykum ku xadgudba korkiisa bimili maa kii wax la mida yacnii ictidaa la mida kii ictadaa calaykum korkiina uu ku xadgudbay samaa muqaabalatahu ictidaa'a wuxuu ku magacaabay muqaabaladiisii ictidaaga la qaabilsiinaayey ee lagaga aargudanaayey ictidaa'an xadgudub buu ku magacaabay maxaa loogu magacaabay lishabahiha bilmuqaabali bihi fi suura ekaanshaha ay uga eg tahay bihi ay biictidaa'ihim xadgudubkoodii ay xadgudbayeen ay bilaabayeen ay uga eg tahay fi suurati xagga muuqaalka yacnii aargoosigii lagaga aargoosanaayey ee lagaga jawaabayey baa xadgudub lagu itlaaqay inay muuqaalka isaga eg yihiin daraaddeed oo intii ay geysteen in la eg loo geysanayo waattaqu allah allah ka baqa fi lintisaari wa tarki alictidaa waxaa allah kaga baqdaan filintisaari aargudadka a aar gudanaysaan iyo wa tarki lictidaa' iyo xadgudubka inaad ka tagtaan ilaahay kaga baqa waaclamuu waxaa ogaataan anna allaha inuu allah maca almuttaqiina kuwa allah ka baqanaya la jirkooda inuu yahay waa weheliyaa oo siduu ku weheliyaa bilcawni waannasri bilcawni kaalmo uu kaalmaynayuu ku weheliyaa waannasri iyo hiilin uu u hiilinayo o u gargaarayuu ku weheliyaa maciyadani waa maciya khaasa maciyada khaaskina waxay faa'idaysaa annusratu walicaanatu waalta'yiid yacni kaalmayn iyo gargaar ayay markaa eh, faa'iidaynaysa oo keensanaysaa macyada loogama jeedo ilaahay mutaqiintu ku dhex jiraa in laga tilmaamaayo waayo maciyadu ma laasimsato ikhtilaadka iyo ku dhafanka iyo ku dhex jirka laba waxoo kala baxsan baa la yidhaha waa isku mac la yidhahdaa soo maaha yaa yacni markaa inay isku dhafan yihiin oo isku dhex jiraan mid laasimsanaysa maaha culamada qaar waxay ku tusaaleeyeen alaa tara ana alqamara maca almusaafiri wa maca gayri almusaafiri miyaad arkayn buu yidhi dayuxu marka ruuxa socdaalka iyo ruuxa kaleba inuu la mac yahay muxuu kula mac yahay oo ku weheliyaa dee nuurkiis iyo iftiinkiis laakiin dayuxu samaadu ayuu ku sugan yahy wa jacala alqamara fiihinna nuura haddana maca dalik yacni mac buu leeyahay waa la yidhahdaa marka la yidhahdo qof marka waxa man macak yaa ku weheliya macii fulaan baa leeyahaa fulaan miyuu ku dhex jiraa jibriil markii lagu yidhi ou samada garaacay oo lagu yidhi waman macak wuxu idhi muxamed dee muxamed iyo jibriil way kala baxsan yihiin soo maa mise waxa weye muxamed wuxuu ku dhex jiraa daakhilka jibriil miyaa maya sax maaha macyadu markaa ikhtilaad ma laasimsanayso marka waxa weeye macyada caamkina waxay noqotaa bilcilmi inuu kula macyahay iyo waxa weeye markaa inuu kula macyahay bay markaa noqotaa bicilmihi wa qudratihi wa iraadatihi wa tasarufihi wa tadbiirihi laakiin cilmiga waxay culammadu u sheegaan waa ugu bidhaan dheeryahay sifatulcilmi macyada khaaskina waxay laasimsataa yacni markaa cawnka iyo nasriga icaanada iyo kaalmaynta allah baa idinla jira idin kaalmaynayo oo idin gargaarayaa laga tilmaamaya aayaddan kale wa anfiquu fii sabiili illaah aayaddan sababu nuzuul bay leedahay asbaabo mutacadida ayaa la soo wariyey asbaabaha waxaa ka mid ah xadiiska abu ayuub alansaari xadiiskaas wuxuu sheegaya abu ayuub alansaari ayaa wuxuu ku jiray jihaadkii gaalada ruum reer yurubka lala diriraayo jumuuc badan oo muslimiinta ka mida la ysugu keenay oo masar iyo madiine iyo meelo kaleba laga keenay ciidankaasaanu ku jiray isagoo abu ayuub u da' yahay ayuu markaa jihaadka u taagnaa dabeedna waxa dhacday inaan dhallinyaro ah ayaa labadii ciidan ciidankii gaalada iyo ciidankii muslimiinta ishor jooga oo saf iyo saf ay yihiin ayuu seeftiisii intuu qaato isku sii daayay cadowgii gaalado dhexdu u galay oo seeftu ku baalbaala iyaga dhexdoodii buu ka dagaalamaya markaasaa muslimiintii qaarkood qayliyeen markaasay yidhaahdeen yacni markaa naftiisiibuu halaag ku riday allahna wuxuu ihi walaa tulquu biaydiikum ila tahluka nafihiinna ha ku ridina halaag markaasaa abu ayuub alansaari baa hadlay wuxuu yidhi aayaddan ta'wiilaynay lahayn ayaa ku awilaysaan oo aa ku fasiraysaan aayaddana annagay nagu soo degtay haddaanu nahay macshar alansaar ururka ansaarta haddaanu nahay annagay aayaddu nagu soo degtay waxa dhacday markii islaamku guulaystay muslimiintana ilaahay farabadiyey ayaannu waxaannu isnidhiyo hoos isugu nidhi haddaannu ansaar nahay waa taa ilaahay diinkii u gargaaray xoolaheennii haddaba inaga dayacmay oo yacni marka muddadii jihaadka aynu ku jirnay nuqsaantiiyo dayacu ku dhacay aan hagaajisanno ansaartii diintuna waa taasoo waa fara badatay marka maalkeenna aan ka shaqayno si aynu marka waxaweye wixii inaga dayacmay ama marka waxaweye inaga nuqsaamay aynu u habaysanno markaasaa aayaddani soo degtay wa anfiquu fii sabiili illaahi walaa tulquu biaydiikum ila atahluka wuxuu abuu ayuub alansaari uu yidhi fa kaanat ittahlukatu aliqaamata cala alamwaali wa islaaxiha wa tarkina alghaswa tahlukada ama halaaggu wuxuu ahaa sugnaanshaha aannu xoolihii ku sugnaanayno iyo islaaxa la hagaajinayo xoolaha aannu ku sugnaanayno aannu xoolihii dhabdhabanayno jihaadkiina aannu ka tegayno taasaa markaa halaagu ahaa halaagga leeya naftaa ku tuurina waa jihaadka ha ka tegina infaaqa jihaadka ha ka tegina inaad gashaanna ha ka tegina saas aawadee abu ayuub alansaari wuu laazimay jihaadkii sidii buu ugu sugnaa ilaa markii dambe isagoo da'ah farantii uu ku dhintay lama dilin laakiin wuxuu ku dhintay farantii farantii ugu baallaysu ku dhintay cajiib waxaa meesha ku dhintay qustandiiniya duleedkeedu ku dhintay markaasuu yidhi halka marka waxa weeye fardaha muslimiintu gaadhayaana ugu shishaysay ugu aasa markaasu halkii lagu aasay lama furan qustandiiniya hadda waxa weeye waa istanbul magaalada la yidhaahdo ee turkiga ka mid a qustandiiniya la odhan jiray axaadiistana waxay ugu soo aroortay qustandiniya baa boqortooyadii hiraqla magaaladay ka dhisnayd waxay ahayd istanbul qustandini ahayd waagii dambe muslimiintu beri dambey furteen nebigu waa sii sheegay in la furan doono ayulmadiinatayni tuftaxu awala labada magaalo teebaa la horaan furanayaa markuu nebigu ku bushaareeyey rooma iyo qustandiniya ba in la furanaa rooma waa caasimadda talyaaniga weli lama furan bishaarooyinka dhimaan bay ka mid tahay soo socdaan an yatabi ya bishaarooyin badan baa dambeeya nebigu waa sheegay calayhi salaatu wasalaam rooma in la furan doono xadiis saxiixu ku sheegay markaasaa la weydiiyo la yidhi ayu lmadiinatayni tuftaxu awaala labada magaalo tee la horaan furanaya rooma iyo qustandiiniya markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam madiinatu hiraqla tuftaxu awaala magaalada hiraqla boqorkii hirqal yacni magaaladiisaa la horaan furanaya waxaanu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam awalu jeyshin yagzu lqustandiiniyata makfuurun lahu ciidanka ugu horreeya ee qustandiiniye ku duula ee muslim ah waa loo dembi dhaafay ciidanka waxaa diray mucaawiya taliyaha ciidanku wuxuu yaziid ibnu mucaawiya waa manqabada loo hayaba yaziid ibnu mucaawiya loo hayaba ya mucaawiya amarkeeda bixiyey oo ciidanka diray inankiisii yaziid ibnu mucaawiyana taliyo ka ahaa uu dhiibay saxaabadii iyo taabiciintii ka qayb galayba oo abu ayuub ka mid yahay taliyaha u talinayey waxa uu ahaa yaziid ibnu mucaawiya halkii baa markaa qustandiiniya weerareen laakiin lama furan wakhtigii cajiib waxa wakhtiga la furtay siday u kala fog tahay iyo wakhtiga weerarka lagu bilaabay waxaa la furtay qarnigii sagaalaad ee hijiriga hadda maarta siddeed boqol iyo dhowr iyo kontonkii baa la furtay xaafid ibnu xajar ma ogeyn in qustandiiniya la furtay bacda wafaatihi baa la furtay kama warqabin ya maxamed alfaatix baa furtay marka qarnigii sagaalaad bay dhacday furashada qustandiiniya la furanaya waagii dambe waxaa loo bixiyey islaambool baa loo bixiyey islaambool yani madiinat lislaam magaaladii islaamka shaydaankii ataatork baa ka bedelay oo karaahiyaystay madiinat lislaam in lagu magacaabo islaambool isagaa ka bedelo istanbuul u bixiyey aan halkaa dhammaystiro abayul ansaari markuu dhintay halkii lagu aasay qustandiniya waa weynaatay markii dambe waxay soo gaadhay xabaashii abayubna waa soo gaadhay hadda abu ayuub al ansaari wuxuu ku aasan yahay dhexdeed uu ku aasan yahay qabrigiisuna waa macruuf xadiiska ayuub waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa'i iyo ibnu xibbaan iyo ibnu khusayma iyo xaakim waxaa saxiixiyey tirmidi iyo ibnu khusayma iyo ibnu xibbaan iyo xaakim iyo albani baa intuba saxiixiyeen waa xadiis saxiixa sabnuzuul labaad waa la soo wariyaa oo xudayfat ibnu lyamaan waxa uu yidhi aayaddan wa anfiquu fii sabiili illahi walaa tulquu biaydiikum ila tahluka nazalat fi nafaqa waxay ku soo degtay waxbixinta wax la bixinaayay ku soo degtay oo haddii nafaqadii la haysto wax la bixin waayo noocaasay markaa ku saabsanayd oo lagu amraayo ee lagana digaayo in wax la bixin waayo in wax la bixin waayona laga digayo bukhaari baa saxiixiisa soo wariyey waxaa kaloo ka mid a ah asbaabta xadiis kaloo isaguna la macno ah can abi jubayrata bni daxaak qaala kaanat ilansaaru yatasadaquuna wa yucطuuna maa shaaa allahu xataa asaabathum sana faamsakuu abu jubayrata bn daxaak waxa uu yidhi ansaartu waxay ahaan jireen qaar sadaqaad badan e, baxsada wa yuctuuna maa shaa allah bay sadaqad u bixin jireen ilaa abaari heshay markaasay wax bixintii iska daayeen wakhtigaas markaasaa ilaahay soo dejiyey wa anfiquu fii sabiili illaah dabaraani baa kabiirka iyo awsadkaba ku soo wariyey waaxidina waa soo wariyey ibnu xibbaan iyo diya almaqdesina waa soo wariyeen waxaa saxiixiyey ibnu xibbaan iyo diyaa almaqdesi iyo suyuuti baa saxiixiyey sabab nusuulka ugu dambeeya afraad wuxuu ku saabsanaa yacni isagu marka waxa weeye cid dambowday oo dabeedno markaa naxariista ilaahay ka quusato tii lai dembi dhaafi maayo inay ku soo degtay can inucmaan ibni bashiir qaal kaana rajulu yudnibu danba fayaquulu laa yugfaru lii faanzla allahu walaa tulquu biaydiikum ila atahluka nucmaan ibnu bashiir waxauu yidhi radia allaahu canhuma nin baa wuxuu ahaan jiray mid dembaaba oo dembi ku dhaca dabeedna yidhaahda lay dembi dhaafi maayo markaasaa ilaahay wuxuu ku soo dejiyey walaa tulquu biaydiikum ila tahluka arrinkaasuu ku soo dejiyey yacnii gacmihiinna halaag ha ku ridina waaxidi baa soo wariyey iyo tabaraani awsadkiiyo kabiirkaba haysami wuxuu ihi rijaaluhumaa rijaalu saxiix suyuutina waxau ihi sanad saxiixuu ku soo wariyey weliba shaahid inuu leeyahayna waa sheegay kale calaa kulli xaal asbaabahaasi markaa dhammaantood isdiidi maayaan aayadduna waa caam cumuumka aayaddana waa la daliishanaya marka wa anfiquu fii sabiili illah waxaa soo gelaya jihaadka waxa lagu bixinaayo culammada qaarkood waxay kaloo geliyeen wujuuhda kale khayrka wixii lagu bixinayana waa soo geliyeen gacmihiinna halaag ha ku ridina bimacnaa nafyihiinna halaag ha ku ridina loo jeedaa oo halaagga maxay ugu ridayaan inay jihaadkii ka fadhiistaan ama jihaadka waxa weeye ay wax ku bixinayaan iska daayaan ama sadaqadda iska daayaan ama naxariista ilaahay ka quustaan ilaa sababnasuulka qaar baa ku jiray kaa intuu dambaabo odhanaya lay dambi dhaafi maayo in aayaddu ku soo degtay sababnasuul saxiixa weyn asbaabahaas yani culamadu waxay yidhaahdeen qad tatacadadu alasbaab walmunazal waaxidun waa dhici kartaa asbaabtu inay tacaduddo oo dhowr sababood yacni aayad keliya lagu soo dejiyo waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal caam xukunkuna sababta kuma gaar aha cumuumka waa la deliishanayaa laakiin sababtu waxaa soo gudagelayay ugu horraysaa markaa suwarkaa kala duwan inay intaba caam ku tahay weeye iyo kayrkeedba waayo culammadu qaacid ahaan waxay yidhahdaan alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab tixgelinta le lafdiga caamnimadiisee sababta gaarnimadeedu ma laha haddii sababtu khaas tahay laakiin uu lafdiga aayaddu ee xukunku uu caam yahay cumuumkaa la qaadanaya caqli ahaanna waa arrin la garanaayo sharci ahaanna waa sidaas masalan in hadduu marka afar dumara qabo oo mido ay dhibaatayso ay tiraa ifur ifur ifur ou yidhaahdo marka intiinaba waa furantihiin ma tii keliyaa furmaysa mise way wada furmayaan ya way wada furmayaan way cibaaradiisa wax ku xidhan yihiin moogta lafdiga uu yidhi sababta uu lahaa waa sabab khaasa waa sabab khaasa laakiin xukunka uu sheegay waa xukum caama soo maa hadduu yidhaahdo marka waxa kullukunna tawaaliqu dhammaantiin waa furantiin hadduu yidhahdo waa waday furmayaan sababtu haba noqoto mid gaare marka aayaddu intan asbaabtu ku soo aroortay iyo kayrkeedba way camimaysaa oo cumuumka waa la deliishanaya ama suurada marka waxa weeye abu ayuub uu ka hadlay oo inankii marka waxa weeye ciidanka isku qaaday oo isagu markaa dhex galay oo seefta la dhex galay suurada noocaasa yacni culammadu waxay yidhahdeen waa bannaan tahay hadduu ninku geesi yahay oo waxa weeye markaa gaalada inuu nikaayo gaadhsiinayo uu u badinaayo xaaladda caynkaasa waxa waa samaynayaa si uu iyagana u argagaxgeliyo yacni marka waxa weeye uu waxna u gaadhsiiyo walow haba dilaanbe haddaba dadka qaarkood qisadaasoo kale waxay u deliishadeen bacdibaa waxay u deliishadeen qisadaasoo kale ee isqarxinta dadka qaarkood ay isku qarxiyaan gaalada yacni qofkiibaa markaa isku soo xidhaya mutafajiraad qarxaya markaasaa dad gaalaa la dhex gelayaa kuwa muslim ku qarxinaya waxay waa baab kale bal hadda markaysaga markaa suurada gaar yeesho aad tidhaahdo gaalo maxdiyuu la dhex galay oo weliba muslimiinta dagaal ka dhexeeyo ma u bannaan tahay marka waxa kaloo dhan laga saaro ila dadka qarxinaha sameeya uma aabo yeelaan meeshaay la gelayaan gaalo iyo muslim waxay ku qarxinayaan uma aabo yeelaan waxaa laga yaabaa markaysaa markaa waxawan yani qof ay doonayaan meel uu ku jiro oo laakiin dad fara badan oo muslimi ay ku jiraan inay markaysaa intay dhex galaan deedna ay qarxiyaan diyaarad bay qarxinayaan tareen bay qarxinayaan bas bay qarxinayaan guri bay qarxinayaan hudheel bay qarxinayaan yacni meel bay ku qarxayaan yacni intii uu soo raaco rakaab iska dhigo ayuu deedna ku qarxayaa diyaaraddii ama tareenkii ama marka waxaweye gaadrhigii ama hudheelkii uu ku qarxayaa ta noocaasi waxa weeye cinda aljamiic waa la garanayaa markaysa inay xaaraanto inay bannaanayn yani qofun maftuuna mooyaane yani waa marka arin eh, la garanayo cidda dhiiggeedu dhowran yahayna dee waxa weeye in la daadiyaa markaysa marka uma banaana nusuusaha iyo adiladana waa la garanaya waman yaqtul mu'mina mutacammidan fajaza'uhu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu acadda lahu cadaaban cadiima wacidada iyo goodiyada daran ee ku soo arooray waa la garanaya waayahay ka kaalay bal suurada markaysaga waxa kaloo dhan ka reeb ka soo qaad inaanu muslim ku qarxin ka soo qaad gaalo yacni muslimiinta ballan ka dhaxeeyo inaanu ku qarxin ama cid ammaan la siiyey ama cid ahlu dimme ah ama cid mucaahadiin ah ama cid erge gaalo ah ama cid ammaan siisa ila qof kastoo muslimaa gaalka ammaan siin kara lab ha noqdo ama dhadig ha noqdo ammaan bixintu kuma xidhna xukuumad ayuu muslim baa siin karaa qad ajarna man ajarti ya umma haani suma nebigu ma odhan calayhi salaatu wasalaam yasca bidimmatihim adnaahum sow nebigu ma odhan calayhi salaatu wasalaam hadda maaragta yasca bidimmatihim adnaahum dimada muslimiinta waxaa markaysagaa u rooraya oo u soconaya ka ugu hooseeya adnaa shaksin oo min almuslimiin baa ammaan ka bixin karaa waxaasoo dhamm inayna jirin ka warran xataa ammaankii waxaa soo gelaya wuxuu ammaan u fahmaayo gaalku hadda waa gaal xarbi ah wuxuu ammaan u fahmaayo o aanuu qofku ammaan uga jeedin culammadu waxay isla ogol yihiin min jamiici almadaahib inay ammaan u noqonayso isaga oo in wax la yeelaa inay bannaanaanayn qaacidadu maxay tahay imaamu axmed baa sheegay kullu maa dannahu alcilju amaanan fahuwa amaan aimadii salafka imaam axmed ibnu xambal imaamu ahli sunnati waljamaca wax kastoo gaalka cajamigii u maleeyo inay ammaan tahay in ammaan la siiyey ammaan bay u noqonaysaa walow ammaanba yaa looga jeedin kullu maa dannahu alcilju amaanan fahuwa amaan ya qof baa markiisa waxaa la soo kaxaystay waxaa la yidhi shaqo noo qabo yacni waxa weeye daahirka ficilkaa keliya hadda ammaan baan ku siiya lama odhan mashruuc baa la siiyo shaqada noo qabaa lagu yidhi cid muslimaa ku tidhi ammaan siin weeye haddama arta ammaan in la siiyey weeye addilay leedahay ayma culamada qaarkood waxay sheegeen yani kullu lafda iyo kullu ficl iyo kullu ishaara oo gaalku u fahmi karo xataa tilmaan uu u fahmi karo ammaan inay tahay in ammaan la siiyo ammaan bay unoqonaysaa ciliish shiikhii la odhan jiray culammada maalikiyada ka mid ahaa ayaa wuxuu yidhi hadduu markaysaa yani cadowgii gaalada iyadoo la arkayo baa musxafoo kale gacanta la saaray markaasaa wallaahi waa idin laynaynaa wallaahi waa idin laynaynaa markaasuu wuxuu u fahmay inuu yidhi waa idin daynaynaa afkooda may garanayn waxay u qaateen waa idin daynaynaa in wax la yeela ma bannaana buuli ku fadhidaa qaacidadii kullu maa dannahu alcibju waxaad adigu uga jeedda ma aha wuxuu isagu u fahmay ku xidhan tahay kullu maa dannahu alcilju amaanan fahuwa amaan shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu yihi shubhatu lamaani ka xaqiiqatihi sunnadu waxay ku dareertay shubhada ammaanku inay xaqiiqada ammaanka la mid tahay calaa kulli xaal masaladaa wakhtiyo kalen ka warrannay xadiiskii mughiiraha ku saabsanaana waa sheegnay oo isaguna markaysa marka waxaa bukhaari iyo abu daawuudi ay soo wariyeen waynu sheegnay oo masalada markaa waxaa in laga daliishado haddii waxa kaloo dhan laga dhammeeyo cid gaala ah oo xarbiyiina qofku inuu ku qarxo intuu mutafajiraad ku soo xidho ku qarxaa ma bannaantahay mise ma bannaana may ma bannaana maxayna u bannaanayn waxayna u bannaanayn waa qatlu nafsihi naftiisii inuu dilay weeye allahna wuxuu idhi walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima nafihiina ha dilina waa nahyi wannahyu yaqtadii taxriim nahyiguna xaaraantinimayn buu keensanaya waa kow wuxuu kaloo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa man qatala nafsahu bukhaariiyo muslim baa soo wariyey min xadiisi saabit ibni daxaaq man qatala nafsahu bishayin cudiba bihi yowma alqiyaamah rasuulu llaahi muxamed sala allahu alayh wasalam baa yidhi ku kasta oo naftiisa shay ku dila wuxuu doona ha noqdo waa caam man waa adawaat alcumuum mantu waa shardiya wamaa shumuulu man liunhaa janafuu wa fii shabiihi lmuslimiina ikhtalafuu culammadu waa isla ogolyiin manta markaysaa shardiyadii inay cumuum faa'iidayso ku kastaa soo gelaya aya qatlin baa soo gelaya waayo ficlu shardigu cumuum buu faa'iideeyaa haddama aragtaa wanaxwu laa sharibtahu in shariba watafaquu in masdarun qad juliba waxyaalaha adawaat ulcumuumka marka laga warramaayo ficilka shardigu galaa ka mida ficilka markaysaga nafyigu galaa ka mida nahyiguna waa shibhu nafyi haakada man qatala aya qatlin iyo aya shakhsin baa soo gelaya bishayin wax kastuu ku dilaa soo gelaya waa nakira fii siyaaqi shardi tufiid alcumuum ida waqacat inakiratu fii siyaaqi shari tufiidu alcumuum nakiradu siyaaqu shari hadday dhacdo cumuum bay faa'iidaysaa wax kastuu ku dilo ha noqoto sunu cabbay ha noqoto markaysaa miduu isgeliyey ha noqoto xabbadu isku dhuftay ha noqoto marka waxa weeye mutafajiraadu isku xidhay oo isku qarxiyey yacni kullu dalika waa soo gelaya man qatala nafsahu bishayin cudiba bihi yowma alqiyaama maalinta qiyaama wixii baa lagu cadaabaa waa xadiiskii nebiga sala allahu aleyh wasalam dadka qaar marka nusuusta lagu akhriyo waxay odhanayaan sheekh hebel baa baneeyey ma nusuustaad qaadanaysa aayaadka qur-aanka iyo axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam cumuumkiisa mise waxa weeye sheekh hebel baad ka horgeenaysaa ya ittakhaduu axbaarahum wa ruubaanahum arbaaban min duuni illahi walmasiixa bna maryam ya muxuu cabdullahi bnu cabbaas yidhi yuushiku an tunzla calaykum xijaaratu min asama aqulu qaala rasul lahi sala allahu alay wasalam wataquluuna qaala abu bakrin wa cumar waxay u dhowdahay buuhi samada in la idinkaga keeno cabdullahi bn cabbaas baa odhanaya waxaan idinku leeyahay rasuulki ilaahay baa sidan yidhi markaasaa igu odhanaysa abubakar iyo cumar baa yidhi yacnii hadalka rasuulka haddii laga hor keeno hadalkii abibakar iyo cumar arrin cuquubo lagu mutaysanayo inay tahay buu tilmaamaya falyaxdar iladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim intee axaadiis ku soo aroortay qofka naftiisa dila markaasaa ra'yi laga hor keenaya markaasaa la leeyahy waxaa loo jeedaa qofu markaysaga yacni naftii ee noloshii inuu ka quustay nolosha inuu nacay nolosha inuu karaahiyeysa isu dilaye laakiin gaalada inuu wax gaadhsiiyo qofka uga jeedo qasad wanaagsan leh isagu markaysaga ma soo gelayo ma ilaahay baa yidhi sidaa mise rasuulkiisaa yidhi man qaal man qaal war yidhi tafsiilka ayaa keenay xaggee tafsiilkaasi ku sugan yahay adilada caamka ayaa khasisay bixukmi man khasasta xukunka kumaad ku khasiistay ma deliil baad u haysaa lafdiga caamka cumuum baa loo qaataa loo deliishadaa loogu camal falaa waa qaacido laysla ogol yahay ya hadal shiikh ma khasisi kara adilada sharciga ah nusuusta kitaabkiiyo sunnada ma khasisi karaa wax ma ka reebi karaa abadan ma dhici karto ma dhici karto nusuusta kitaabkiiyo sunnada in siada loo raaca laazima oo la ixtiraamo oo la tacdiimiyo oo la qadariyo haddama aragta ta kale arriga ku saabsan qasad wanaagsan hadduu ka leeyahay oo isleeyahay gaalada dhibaataad gaadhsiinaysa maxay ku dhisan tahay alghaayat alxasana tubariru alwasiila alqaacidatu alyahuudiya ku dhisan tahay halka looga soo maydhax jira mataqaanaa qaacidadii mikafili weeye mikafili war mikafili mataqaanin mikafili waa ninkii yahuudiga ahaa ee qaacidada dejiyey ya yani ninkii yahuudiga qaacidadan dejiyey alghaayat alxasana tubarir ilwasiila ujeeddo wanaagsan haddaad leedahay mushkila male waddadaad u martaa shareecadu ma ku sugantay saasi maya shareecada waxaa la rabaa wasiilada iyo ghaayada mid waliba inay wanaagsantoo sharciga ku fadhidaa la rabaa anniyatu alxasanatu haddayba jirto fardan wa taqdiiran waxdaha laa takfi kuma filla keligaad kuma filla maxayna ugu fillayn waxayna ugu fillayn man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa maada fahuwa raddun nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska muslim saxiixa ka soo wariyey man camila camalan ku kastoo camal sameeya laysa calayhi amruna amarkayaga aan waafaqsanayn oo ku yani sugnayn fahuwa raddun waa mid lagu radinaya laga aqbalay waa marduud waa marduud nabi maxamed baa yidhi calayhi salaatu wasalaam shuruudaha camalka saalixa loo shardiya muxuy tahay ila jihaadku waa camal saalixe waxaa loo shardiyaa alikhlaas wa maada alikhlaas faqad niya wanaag bas baa loo shardiyaa ama acmaasha kale waxaa loo shardinaya alikhlaas walmutaabaca warba saasaa baatil wey waxaas wax jira maaha alikhlaas walmutaabac camal kasta waa loo shardinayaa hadduu camalku mutaabacadii waayo oo sunnada nabiga sala allahu aleyh wasalam iyo shareecada khilaafsan yahay wuxuu noqonayaa marduud wain xasunat niyatu faacilihi haba wanaagsanaato ka samaynaya niyadiisu ikhlaas iyo niyo wanaagsani haddayba jirto kuma filla ilaa shaygaasi sharciga u waafaqsan yahay iyo sunnada haddii kale wuxuu noqonaya mid marduudu noqonaya ya qasad wanaagsan buu lahaa khaalide muxuu nebigu uga tabarru'ay ficilkiisa allahuma innii abra'u ilayka mima sanaca khaalid soo qasad wanaagsan ma lahayn muxuu uga tabarru'ay ficilkiisaas allahuma innii abra'u ilayka mima sanaca khaalid ya yacni waa in mukhaalafo uu yahay sharciga khilaafsan taas uga tabarraayo marka kuma filla niyo wanaagsan baa la leeyahay keliya markaysaa mid ku filan maaha haddayba jirto waabaanay jirin haddii la yidhaahdo oo inankan dhallinyarada ah ee seefta qaatee cadowga yacni dhexdiisa iqtixaamay ee dhex gale seefta la dhex galay dabeedna marka waxa weeye haddii la dilo iyo kan isqarxinaya min isku mid noqonayo waxaa la odhanaya maya kan haddii la dilo cadowga gaaladaa dishay cidda dilkiisa baashiraysaa waa gaalada maa qatala nafsah wamaa araada an yaqtula nafsah waxaanu rajaynayey inuu markaa intuu ku baalbaalo soo badbaado hadduuba badbaadi waayana dee waxa weeye gaaladii baa dilay laakiin kanii isqarxinaya mutafajiraadka isku xidhay yaqtulu nafsahu binafsi isagaa naftiisa dilaya ficilkiisaanu ku dilayaa inuu isdilana waa doonayaa duksi intaanu dilin buu isdilaya horta isagu iska tahallusaya intaanu duksi dilin ayuu horta isagu isdilaya markuu isagu iska dhammeeyo bay waxay ka dhaxaysaa inuu wax kala dilo iyo inaan waxba dilinba marka hunaaka farqun muctabar faariq muctabara udhexeeya kan haddii la dilo gaalaa dishay laakiin kan isagaa isdilaya gaaladii far yadan u fiiqin gacmahoodu ka laaban yihiin wax allo waxay u geysteen aynay jirin ayuu isagu horta iska dhammaynaya ya sharciga xaggay kaga taallaa daliil ma leh tanna markaa loogama qiyaas qaadan karo faariq muctabara u dhaxeeya mid dilkiisii isagu baashiraya iyo midaan isagu dilkiisii baashirayna haddii la dilo gaala ay dilayso waa kala duwan yihin weliba markaas waxa weeye iyadoo ay saas tahay ayaa haddana mafaasid badan oo kale uu xambaarsan yahay oo dadka la dilayo aynay u aaba yeelayn oo iyagoo dadka isku dhex jira iyagoo kaafiliina iyagoo marka waxa muslimiin ku jirto qaar dhiiggoodu dhowranya ku jiro yacni dhammaan lagu wada qarxaya qaar waxa weeye markaa gaala ah oo yacni markaa ama cahdila ama ammaan la siiyey iyo wax la mida yacni waxa weeye xukuumadda haddayba gaalaysiiyaan dee ammaan bixintu kuma xidhna xukuumad masalada ah, yacni markaa ku saabsan marka musta'minka ayu muslim baa markaysaa markaa ka bixin karaa darajo looma shardiyo iyo markaysaa xukun inuu hayo yascaa bidimmatihim adnaahum shaqada loo diranayaa ku filan ammaansiin hadday cidi marka waxaa muslimiina u yeedhato tidhahdo shaqada noo qabo intaasa ammaan ugu filan weliba adif ilaa daalika mafaasida kale ay xambaarsan tahay iyo muslimiinta la argagaxa gelinayo iyo waxa weeye mafaasida ee kale loo sababaayo kullu dalika waxa wey waa soo gelayaan marka waxa cala kulli xaal yani masaladani sidaasaan marka wax daliilia ah aynay ugu jirin yani dadka qaarkood waxay sameeyaan mutafajiraadka iyo qarxinaha hadda markaysaga dad badani ay ku kacaanna waxay xambaarsan tahay yani markaa shar badan bay xambaarsan tahay belado badan baa lagu baabi'iyey yani nafo badan oo macsuuma dhiigooda lagu daadiyey yani marka waxa weeye eh, mafaasid badan oo kale ayay markaa xambaarsan tahay xadiiskii muqiire haddaan yaro ishaaro aan ku khatimo bukhaari saxiixiisa wuxuu ku soo wariyey abu daawuudna soo wariyey sunankiisa mukhiiratu bnu shucba isagoo gaal ah ayaa jamac kale israaceen niman kale oo iyaguna gaalo aba israaceen waxay u tageen boqorkii masar oo gaal ah way soo shaxaadeen waxbuu soo siiyey xoolo xoolo markuu soo siiyey ka soo laabteen ayaa mukhiiratu bnu shucba nimankii la socday ee saaxiibbadiisa ahaa buu laayey xoolihiina wuu wada qaatay waa gaal markaa muqiiratu bnu shucba kuwa la socdana waa gaalo intuu iyagiina laayey buu xoolihii isagu wada qaatay xadiisku bukhaariga ku sugan yahay iyo sunanka abi daawuud kadibna madiina buu iska soo qabtay nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam waana islaamay xoolihiina waa wataa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ama alislaamu fanaqbalhu mink islaamnimada miyaa waa ka aqbalaynaa wa ama almaalu fa fainahu gadrun walaa xaajata lana bih maalka miyaa ballanfur weeye ballan burin ah wax danana umalihin bukhaariga waxay ku sugan tahay wa ama almaalu falaa naqbalhu mink laakiin riwaayada abi daawuudku waxay kordhinaysaa fa fainahu gadrun walaa xaajata lana bih ballanfur weeyi eh, eh, cid ku ballanfurtay oo aad ku ballanburisi xadiiskaas culammadu waxay kala baxeen wada socodka ay safarka wada yihiin nimankaasi muqiiratu bnu shucba ay safarka ku saaxiibeen oo ku wada socdeen baa ka dhigan ammaanbixinta jamiicu shuraax saasay tilmaameen ka eeg fatxulbaariga ka eeg cayniga ka eeg markaa waxa sunanka abi daawuud sharxiisa cawlmacbuudka ka eg naylul awtaarka dhammaan waxay tilmaamayaan lianna arufqata yastaxibuuna cala alamaana waayo dadka safarka ku wada jiraa dad dagaal ku wada jira maaha is-aaminaad bay ku wada socdeen aaminaaddaa is-aamineen baa waxay ka dhigan tahay yacni markaa isma daarno hadda mid lagu dhawaaqay maaha laakiin ficilkaasaa wuxuu noqonayaa in waxa weeye aaminaaddaa is-aamineen ammaanay markaysa markaa ku saaxiibeen way is-aamineen saasay rafiiq ku wada ahaayeen waayo cid dagaal ku wada jirto cadow isu ihi ma wada safarto marka ballanburintu halkaasay ka timi bay yidhahdeen waxay fasirayaan fa innahu qadrun halkee ballanburintu kaga jirtaa haddama arta cinda aljamiic wa arrin la garanaaye taasi ballanfur inay tahay saas aawoodee maalintii xudaybiya markii curwat bnu mascuud marka u yimi nabiga calayhi salaatu wasalaam dabeedna hadalka eh, uu nabiga ku odhanayey oo la hadlaayey eh, hadalla aan fiicnayn qudheedana uu ku hadlay yacni waxa weeye mugiiratu bnu shucba kadaa markaysa markaa gacantaada nebiga ayuu ku yidhi yacni waa markaysa markaa majiirnaayeen oo waa yacni waxa weeye maryahoodii baa ku duduubnaa indhaha birtooda laga yaaba inay muuqanaysay dabeedna wuxu uhi kani waa kuma muu garan waxaa lagu yihi waa muqiiratu bnu shucba markaasuu yihi ballanfurkaagii qadrigaagii baa ku jiray buuhi aad ballanfurka samaysay xataa gaalada garanaysa inay qadri tahay qadri inay tahay ya sida nebigu qadriga ugu magacaabay bay gaalada laftoodu qadri inay tahay garanayeen marka waxa weeye calaa kulli xaal yani lianna arufqata yastaxibuuna cala alamaana amaana iyo is-aaminitaan ay is-aaminaan bay ku wada socdeen haddii kale may wada safreen haddii cadow markaysa markaa kala baqaya yihiin way kala tegi lahaayeen ya yacni waxa weeye rafiiq inay ahaadaan may dhacdeen saas aawadeed dadka rafiiqa ah ee wada socdaa ee safarka wada ah ee markaysa waxaan yacni waxay noqonayaan inay markaa eh, is-aamineen bay markaa noqonaysa haddii la yahay mucaamalaad marka waxaa noo samaynaysaana waa saas ilahay calaa kulli xaal taasna saas yadaa bay tahay saas iyo aawadeed ayaan markaa waxa weeye ay noqonaysaa ballanfurku inuu soo gelayo oo qadri iyo khiyaano iyo makri uu markaysa markaa ku jiro oo mafaasid kaloo badanna ay saa u koobsanayso haddii la yidhaahdo waataan ku khatimaye oo kacbu bnul markii la dilaayey saxaabigii maxamed ibnu maslama iyo saxaabadii la socotay waxay isaga dhigeen inay mucaamalo la samaynayaan oo raashin ka amaahanayaan haddii taasi ammaan bixin noqonayso maxay taasiba u noqon weydi waa ishkaal waxaa ka jawaabay shaykhulislaam ibnu taymiya ka jawaabay wuxuu kaga jawaabay ninkani xad buu galay xadkaasina waxay tahay cayda uu rasuulka caayay sala allahu alayh wasalam baa xad ah xadkana ammaan iyo wax kale toonnama baajiyaan shaykhul islam ibnu taymiya odhanaya isagoo sida kale taqriiriyey ina ammaanku markaysa marka waxyaalaha ku sugnaado shubhatul ammaani ka xaqiiqatii ay too sunnadana ku sugan tahay ayuu tan wuxuu kaga jawaabay suurada noocani hadday ammaan noqonaysay maxaa loo dilay wuxuu odhanayaa ninkani wuxuu ku dhacay xad sharciyuu ku dhacay ciddii xad sharciya ku dhacda cidba ammaan siisa iyo wax la midi ma badbaadiso waa loo shafeeco qaaday iyo cidba ammaan siisa iyo qofkii dumaree markaysa waxaa ninka dishay saxaabiga ah dee waxa weeye caadat biummi salama ummu salamay magan gashay dee magangelya kama badbaadinayso xadka qisaasta uma diidayso marka ruuxu hadduu xad ku dhaco alxaddu sharci yani uma baaqanayo yani markaa laa biamaan walaa bidimma walaa yani markaa biicaada cidi magangeliso walaa bishafaaca midnaba markaysa wax ma baajiso taasna waxa weye shekhu islam ibn taymiya wuxuu kaga hadlaa kitaabkiisa asaarim almasluul cala shaatim arasuul yani u noqdaa ee halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk